بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد caawo sabti ah bisha muxaramna ay tahay toddobo hijriga kuna beegan toddobadii oktoobar waxaynu bilaabaynaa in sha allahu tacaala hordhicii eh, dowro sharci ah ama cilmi ah oo in sha allahu tacaala ka badan loo helaya kan ka badan saddex habeen socon doonta in allah oo noogu magac daray eh, atabsiir biusuul اlcilmi wa wasaa'ilih tabsiir biusuuli اlcilmi wa wasaa'ilih ayaan inshaa allahu tacaala saddexdaa habeen wadi doonnaa cilmiga sharciga usuushiisa iyo wasaa'ishiisa mid walba in wax yar oo asala laga sheego ama laga akhriyo ayaan inshaa allahu tacaala caawa hordhaceedii bilaabi doonnaa toddoba marxalo toddoba muxuu ahaayey geedi socod ama habeen dhax ka dhigaynaa tiiba saddex kitaab ama saddex risaalo ayaan akhrin doonaa in sha allahu tacaala toddobada geedi socod ama habeendhax mid walba waxaa la socota risaalo caqiide ah inta kale marka uun funuunta kale fiqiga usuul fiqiga carabiyada adabkeeda iyo naxwadeeda iyo sarfigeediba iyo balaaqada kulba wax lagaga dari karo baynu in sha allahu tacaala wadi doonaa risaalada aan doortay inaynu ku bilowno dowladaasi waxaa weeye aلsunna risaalatu sunna ama kitaabu sunna lilimaam xarb ibn ismaaciil alxandali اlkirmani aw ilkarmani carabtu waxay akhriyaan eh, karmani oo kaafka in la kor dhaba ah qolyaha magaalada haddaba haysta ee deganna kaafka way kasriyaan kirmani wadaadkaas abu muxamed baa lagu naanaysaa magaciisuna waa xarb ibnu ismaaciil alkarmani aw alkirmani oo taqriiban dhashay kun sagaacafan dhashay boqol iyo muddo lagu qiyaasay hijriga boqol iyo hijriga muddo lagu qiyaasay ayuu dhashay wuxuuna geeriyooday ninkaa imaamka ah laba boqol iyo siddeetankii hijrada alimaam wuxuu waqad cumira waqaaraba ilaahay baa cimri siiyey sagaaشhan buu ku dhowaaday inuu buuxsho yuu ku dhowaaday kitaabkan marka aلsunna waa juz laga soo qaaday kitaab weyn oo uu leeyahay loo yaqaano masaa'ilu axmed wa isxaaq su'aalo diineed oo u weydiiyey imaam axmed bin xambal iyo isxaaq muraahuya iyo a'imo fara badan oo uu soo gaadhay oo uu weydiiyey oo sida muwaطa'u maalig u qoran oo laba mujalladoo waaweynah culummaduna ay sheegeen inuu yahay min anfasi kutub اlxanaabila xanaabilada kutubtooda kutubta u qiimo badan baa lagu tiriyaa wuxuuna ariiqatu muwaطa ugu socdaa wuxuu isku daraa oo isku barxaa fiqigii iyo aharkii masaja bayna اlfiqhi wاlahar axaadiiثii iyo aahaartiibuu bisanad ku warin kadibna fiqigooda ayuu raacin iyo a'immadu sida iskugu maandhaafeen kitaab aad u qiimo badan weeye kitaabkaas markuu طahaaru ka bilaabay axkaamtii fiqigii dhammeeyey kitaabuuljaamiciisi u dambeeyee gebagabada ah sida muwaطa'u maalig oo kale ila kitaabuuljaamica u dambe waad garanaysaa ayuu wuxuu ku sheegay laba fani risaalo ku saaban caqiidatu ahli الsunna waاljamaaca oo intuu bilaabay dhammeeyey kadibna adiladeedii iyo asaanideedii buu sii daayey haddana wuxuu raaciyey musطalax اlxadiiث iyo cilmu الrijaal hawl ku saabsan oo ruwaadda jarxan wa tacdiilan ayuu ka hadlay labadaa risaalaha u dambaysay kitaabkii masaa'ilu axmed wa isxaaq biriwaayati xarb ibn ismaaciil alkirmani labaduba marka waa laba risaalo aad u qiimo badan kitaabkiisii weynaa ee fiqiga ahaa qaybaa laga daabacay dahaaro ilaa salaad waa la daabacay nikaax iyo ridaac waxbaa laga daabacay qaybana weli waa maqan tahay qayb waa makhtuuto rasaa'ilka iyagoo dhammaystiran ummadda soo gaadha waxaa ka mid a ah qaybtan asunna asunna marka kutub badan bay selafku caqiidada iyo sunnada ka qoreen wadaadow maxaad u dooratay asunna lixarb ibnu ismaaciil alkirmaani maxaad u dooratay waa su la isweydiin karo oo meesha ku jirta su-aashaa jawaabteedu waxaa weeye laba qaybood qaybta koowaad risaaladu waa risaalo kooban oo matnigeedu uu shaamil yahay oo usuusha caqaa'idoo dhan uu ururiyey wayna kooban tahay wadaadkuna waxba kama tegin matni ahaan wuxuuna u qaybiyey caqiidadoo maca aladilla ah iyo iyadoo koobanoo matniga abushujaac oo kale ah matnigii safiinaha iyo abushujaac oo kale inagu akhrinaynaa kan faahfaahsanee adiladiisii wata ee khilaafkiisii wata ee naqdigiisii wata wakti dheer buu u baahan yahayo taaban mayno risaalo qaabkaas u kooban oy selafku qoreenna asagoo hortey anigu ma arag iyo dabadiin midnaba daxaawiye iyo wadaaddo kaleoo aan loo tiirin karin asalaf saalix caqiidadoodii iga dah laakiin siduu asagu u koobay ama u ururshay wadaad u ururiya hortii iyo dabadiin midna ma jiro taasi marka waan u doorannay walidaalika ayaa markuu damcay alimaam ibn اlqayim kitaabkiisa xaadi اlarwaax ilaa bilaadi اlafraax kitaabka wuxuu ku khatimay caqiidatu ahli sunna inuu sheego ku khatimay naqli ka wanaagsan wuu waayey naqliga xarbi ismaaciil kirmandi risaaladoo dhan bu intuu bilaabay wanaxnu naxki madhaba ahli sunnati waاljamaaca kamaa xakaahu xarbun biijmaacihim intuu bilaabay oo matniga ka bilaabay ku dhameeyey ninka u baahata kitaabka aan haysan wuxuu ka koobiyeysan karaa asagoo dhammaystiran dhammaadka kitaabka alimaam ibnqayim xaadi ara mxuu ahaa kitaabka magaciisa xaadi اlarwaax ilaa bilaad اlafrax soo ma ahayn mujaladka u dambeeyo ku daabacan ya waxbana kama tegin wax yar buu gooyo wuxuu hi ilaa anqaala ila halka ku dheeraaday ilaa anqaala idan risaaladu waa matnigeeda risaalada sidaa u qiimo badan yahay wey oo way kooban tahay wayna urursan tahay waxna kama tegin ilaa naadiran qodobka labaad a'ima waaweyn baa waxay sheegeen caqiidada xarb ismaaciil kirmaan uu meeshan ku sheegay inay tahay caqiidatu ahli الsunnati wاljamacati wa asxaabi اlxadiiثi biاlijmac waxyaaba wadaad asagoo ku ijtihaaday ama qoray ama asagu diyaarsaday waa gooni alimaam ibn اlqayim wuxuu leeyahy kitaabka asaga ah sidaa u sheegay xarbi weeyo wuxuu soo guuriyey oo dhan ninkii dabagala wuxuu ogaanayaa inuu yahay caqiidatu ahli الsunnati wاljamaca waana ijmaac buui waa caqiida ay salafka ku ijmaaceen labadaa marka arrimood baynu u doonaan risaalada inaynu akhrino in sha allahu tacaala imaamku marka kitaabkaas iyo kitaab kitaabu sunna la yidhahdo gooni udaaba gooni u alifay iyo masaa'il dhowraba uu leeyahay marka kan una hadda wax laga daabacay kutubta kale wax fiican lagama hayo nin imaamoo iqo imaamoo jabalah weeye lana yaqaanoo caan ah waagiisi hore wuxuu wadaadku zaahid caabiduu ahaa tasawuf baan ku hormaray buu noloshaydi oo inaan cibaadaysto oon wardiyo oon tanasuko oon adduunyada iska yareeyo oon is-urursho oon aakhare u jahaystaan ku talagalay buu anoo weyn baan waxaan bilaabay buu rixlo iyo dalabulcilmi iyo naqli iyo riwaaya iyo samci yaan bilaabay haddii waagii aan baab suufiyeedka waday buu aan bilaabi lahaa samaacu اlxadiiث wa riwaayatu aan bilaabi lahaa a'imo waaweyn baan soo gaari lahaa wax ka waran lahaa buu lannu ninka boqol iyo sagaaشhanka dhashay laba boqol iyo siddeetankiina dhintay soo muddo sagaashan sanaa ma aha waa xilligay muxadisiin u cuslaayeen wey hadduu bilaabi lahaa waxba ma dhaafeen laakiin wuxuu hi hawsha hore waxaan ku qaatay xoogow duurgalnima ii horraysay buuri oo baab suufiyeed ayaan bilaabay buuri waa saadiq waa runtii ruux wuxuu soo mara moogtahay eh, haddaan dembi dhib aysan macsiye ahayn inuu ka sheekeeyo dhib ma laha culaysna ma laha waagi dambe marka axmed baa aad u qiimayn jiray nin odaya oo qiimo badan oo sunnada ku dadaalo axmed baa aad u jeclaan jiray bal axmed baa kutubtu asagoo alifay axmed ku dul akhrin jiray ardaygan xarbi ah nin ammaano leh oo aqoonla markuu arkay inuu yahay buhi cilmiga hakaa qaado ummaddan ha gaadhsiiyo waagi dambe carruurtii axmed u dhalay baa u baahatay inay xarbi ka qaataan aabbahood cilmigiis abubakr akhalaal baa u rixlaystay magaaladii uu joogay xarb oo kirmaan la yidhaahdo waxay ku taalla eraan hadda eraan bay ku tallaa soddon iyo kowda gobol ee eraan ka kooban gobol ka mida wey bari bayna dhacdaa waa magaalo weyn waa magaalada sideedaad dalka u weyn soddon iyo wuxuu ka kooban yaha dalku kow ee eraan magaalada sideedaad wey kirmaan baa la yidhahda waa gobol dhan weeyo la yaqaan halkaasuu imaamku joogi jiray ilaa hadda raafida haysatee sunnaha waaga horaysan marka abubakr alkhalaal oo kitaabu sunna iskaloo taqaanaan baa inta u rixilaystay oo abubakr almaruudi u yidhi haddaad rabto axmed cilmigiisa inaad jamciso horta xagga aad ninkaas soo ayaa markuu soo noqday khalaal cabdullahi bn axmed baa u tago bal ii sheeg hadda aabbahay cilmigiisi wadaadkii la fadhiyey waxaad ka soo qaada uu ka qortay wuxuu ka qoran karay marka ninku waa nin noocaas oo aqoon badan oo ilahay ummadda ku anfacay buu ahaa wadaadkaasi marka aynu intaa ku daynaa asaga kitaabka marka aلsuنة iyo masaaئل xarب iسmaaعيل kirmaani oo dhanoo iswadata فiqigeedi iyo caqiidadeed iyo xadiidkeedi iyo riwaayaadkeedi iyo musطaلaceedaba saddex wadaad bay ka caanbaxday warinteeda yaa wariya bisanad ku wariya wadaadka koobaad waa abubakr alkhalaal abubakr alkhalaalkan aad taqaanana kitaaba sunna iska leh ee jaamicu cilmi axmed lagu magacaabay intaasoo kitaab ka ururiyey axmed cilmigiisi ayaa kow ka ah kitaabkiisa asunna hadda haddaad soo qaado markaad wax yar socotaba xadaanii xarbu buu ku leehay xadana xarb ismaaciil akirmaani xadana xarb marka waa ragga wariye ka yahay kitaabka xarb waxaa kaloo wariya kan hadda aan akhrin doonno wadaadka inoo qaran qaala abulqaasim xadaana abu muxamed xarb ismaaciil kirmaani buu wadaadka abuqaasim ee hadda nuskadeenna warinaya konyadiisu waa abulqaasim magiciisuna waa ciisa bnu muxamed ciisa bnu muxamed ibnu saciid alwasqandi almuzaki oo dhintay saddex boqol toban iyo sideedii hijrada ciisa bnu muxamed ibnu saciid alwasqandiyi almuzaki waa min ruwaati اlmasaa'il alimaam alkhaliili kitaabkiisa alirshaad wuxuu ku sheegay inuu yahay iqaة muttafaq calayh waa nin iqo wuxuu yidhi lasku waafaqay waa ardayga qaadanaya kitaabka alimaam الdahabi fi taarikhi اlislaam wuxuu yihi iqaة riwaayadiisan abulqaasim ciisa bnu muxamed ibnu saciid alwasqandi almuzaki waa min atqan الriwaayaat riwaayaadka u saxiixsan bay ku jirtaa raawiga saddexaad ee wax ka qaatee kitaabka wariye waxaa weeye abu muxamed cabdiraxmaan bn abi xaatim saaxibu kitaab اjarxi wالtacdiil wa kitaab اlmaraasiil wadaadkaas weeye ee maraaqib shaaficina wax ka qoray ninkii imaamka ee taqaaneen alimaam hadda eh, abu muxamed cabdiraxmaan bin abi xaatim kitaabkiisa aljarx watacdiil iyo maraasiishii marar badan buu cuskanayaa xarun ismaaciil naqligiisa fi ljarx watacdiil buu cuskanayaa maraasiisha ninuu ka maarma ma aha almuhim saddexdaa wadaad baa kitaabka wariya ninka koobaad abubakr alkhalaal ninka labaad abulqaasim hadda aynu hayno la ciisa bnu moxamed ibnu saciid alwasqandi almuzaki oo dhintay saddex boqol toban iyo sideed hijrada ninka labaadna wuxuu ahaa ninka saddexaad cafwan cabdiraxma bn abi xaatim ayib ciila bn xaatim ninka qoray ee aljax watacdiil iska lehe ayaa marka isaguna eh, ka mid ah ragga wariya kitaabkuna waa sida kitaabku marka magaciisa waxaa lagu magacaabay aلsunna ama aلsunna min masaa'il axmed وaisxaaq ama kitaabu sunna lxarb ismaaciil akirmani ayib waxaa u baahan marka in laisdul taago aلsunna lafظ الsunna macnahiisa waxay salafku u yaqaanaan culummadu waxay sunna u taqaano in wax laga tilmaamo waa muhiim in badan waxaa dhegihiinna ku dhaca haddaad dalabo tihiin iyo hadday muslimiin kaleba aad tihiinoo dhagaystayaalaba ee ahlu sunna waxay qabaan ahlu sunna waxay idhaahdeen howlaha in wax laga tilmaamo marka laga maarmaan bay noqotay waxaa kaloo u baahan in wax laga tilmaamo ahlu sunno waayo yaasa la yidhaahdaa maxay tahay maxaana looga jeedaa iyo salafka madhabkiisa maxaa lagu sugaa saddexdaa qodob marka la isdubtaago kadib baynu cashirka bilaabayna in sha allahu marka warka lasoo gaabsho haddaynu ka hormarro asunna tacriifkeeda iyo qeexideedu asunna luqatan waa aariiqa sunnadu luqa ahaan waa ama tub ama dhabba la qaado wey dhabbahan adugu haddaad gooni la noqoto adiga lagugu yaqaano waxaa la dhihi meeshan waa waddadii awxasaan waddadii macallin geedi macallin jaamac baa la odhan maxaa jira asagaa mari jiray oo ku dhabaabicin jiray oo ka shaqaysan jiray oo mari jiray ilaa loogu magac bixiyey marka maxaan odhanaynaa meesha waa maxay waa waddadii hebel magacii marka ariiqada ahaa ee luqada ahaa unbaa waxaa loo lagu magacdaray ariiqi nebi maxamed sal l slam waddadii nebi maxamed uu maray ilaahayna uu ku caabuday ummaddana uu gaadhsiiyey asaga iyo ardadiisii saxaabada ahaydna ay ku dhaqmi jireen ayaa waxaa loo yaqaanaa assunna halabatan luqa sidaasay ahayd laakiin halabatan waxaa lagu idlaaqay waa aariiqaة اlmasluukatu linabiyina muxamadin wa asxaabihi اlkiraam waa waddadii ay qaadeen ay mareen suubanaha sala اllahu alayh waalih wasalam iyo xertiisii iyo ardadiisii saxaabada marka asunna la yidhaahdaa qaabkay u dhaqmi jireen ummadda naxariisan jireen runta u sheegi jireen gaalada oo la halgami jireen masaakiinta u caawin jireen muslimiinta walaalya gacal ooga dhigan jireen cadowga ilaahay u goyn jireen oo dhan waxaa loo jeedaa waa sunnatu nabiyina muxamadin calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisi sunnadu marka waxaa soo gelaya aqwaashii iyo afcaashii iyo ictiqaadaadkii nebi maxamed iyo saxaabadiisu waxay rumaysnaayeen waa sunno waa ariiqoodii iyo dhaqankoodii iyo caqiidadoodii waxay ku dhaqmi jireen fal ahaan oo wanaag ah oo xumaan ka sariigasho ah oo alla ka cabsi ah waa sunno waxay ku hadli jireenoo dibnahooda iyo afkooda ka soo bixi jiray ee wanaaga iyo xumaha in layska reebana waa sunno saddexdaa qodobba inaad nabiga ku waafaqdo iyo saxaabadiisood ku raacdo waxaa loo yaqaanaa asunnaة اlkaamila asunnaة اlkaamila la yidhaahdaa haddii sida nabiga aad u dhaqanto oo sida nebigii saxaabadiisa aad u adeegato usluubtaadii dhaqankaadii alla kacabsigaadii islaan la socodkaadii ahl xidhiidhintii qaraabo ka warqabidii naxariistii dabacsanaantii wax walboo dhaqan u ahaa suubanahi iyo xertiisii haddii helo wixii ayagu ay rumaysnaayeenna aad rumayso waxay ku qawli jireenay ku hadli jireenna aad ku hadasho maxaa lagaa helay waxaad noqotay nin saantiisa iyo adinkiisa dhigay meeshuu nabigu iyo saxaabadu ay dhigeen taas waxaa loo yaqaan asuna alkaamila asuna alkaamila la yidhaahdaa sidaa darteed salafkii mutaqadimiintoodii hore awsaaci iyo fuday ibnu ciyaad abcaliya zaahid layt ibnu sacad a'immadaa waaweyn maalig uu ka mid yahay assunna oo maysan aqoonin caqiidada basa waxay u yaqaaneen dhaqankii nebi maxamed oo dhammaystiran ee oo caqiide leh oo camal leh oo aqwaal leh haadihi sunna fudayl ibnu ciyaad baa waxaa la yidhi man hum ahlu sunna wuxuu waa man carafa maa yadkhulu fii baطnihi min xalaal oo fiirsa hadda adu waxaad tugaysay ninkii garta oo yidhaahda aliimaanu qawlan wa camalan wa اctiqaad maya wuxuu ku yidhi sunnadu waxaa weeye ahlu sunnahu waa ninka garanaya calooshiisa waxa gala iyo dibnihiisa maro ma xalaalba mase waa xaaraan ninka xalaasha quuta xaaraantana ka dheeraada ninkaas ahlu sunno ah waa asuna alcamaliya xaaraantood iska dhowrto xalaashood beegsato xumahood ka sariigato wanaagga ood ku aqdaamato hiyo sunna markaa marka kuu soogaa maxay ariiqatu ahli sunna waljamaaca ama sunnatu nabiyina muxamedi wasaxbi waa maxay waa ariiqadii nebi maxamed asaalimati min الshubahaati wالshahaawaat alimaam ibn rajab baa sidaa u dhigay waana tacriifkiisa u fiican wa ariiqaة النabi sal ه slam alatii kaana huwa calayha wa asxaabuhu asaalimati min الshubahaati wالshahaawaat waa waddadii nebi maxamed iyo saxaabadiisu ay qaadeen oo ka hufan shahawaad xaaraan la quuto oo hawada aad raacdo iyo macsiye iyo xumaan iyo bakti ka hufan oo mxuu ahaay ceebka saliin ah xaggana ka maran oo ka fayow shubahaad caqiidada gala caqiido xumo diin xumo idan caqiido saliimo ah iyo camal toosan oo saalixah ah oo lagaa helo kaasoo ku beegan siduu nabigu u dhaqmi jiray saxaabadiisa waxaa loo yaqaanaa aلsunna wa haaulaa'i hum ahlu sunna aلsunna almaxda alkaamila warkaa waa garateen baan u malay hadalkaa ma laxni buu leeyahay hadal toosan wey imaamku siduu u sheegay tacriifkaasi aad waxaa u qadadhigay ibn rajab alxambali fii kitaabi jaamic اlculum wاlxikam xadiidka cerbaad binu saariya markuu sharxaayo wuxuu kaloo kaga hadlay kitaabkiisa kashfu اlkurba fii bayaani waصfi ahli اlgurba taasna wuu kaga hadlay labadaa tacriifba isagaa iskale aad buu u sharxaa way qiimo badan tahay aad bay u qiimo badan tahay maxaa kuu soo hadhay aلsunna fii curfi اlmutaakhiriin asxaabu اlxadiidkii dambe iyo nimanaan asxaabu اlxadiid ba ahaynba sunno maxay u yaqaanaan sunno waxay u yaqaanaan caqiidadii nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh iyo saxaabadiisii keliyay sunno u yaqaanaan way isbedeshe soo maha isbedeshe asunna alkaamilan caawo dhan kugu soo celcelinhay si ta dambe soo socota aad u fahanto ta dambe maxay noqotay maa kaana yactaqiduhu salى اllahu alayh ali wasalam wa asxaabuhu اlkiraam nebi maxamed iyo saxaabadiisu waxay rumaysnaayeen ee caqiid ahaan ay u rumaysnaayeen marka laga reebo dhaqan ahaan ayaa waxaa la yidhaahdaa cinda almutaakhiriin aلsunna kutubta marka caan baxday kitaabu sunna liabibakr alkhalaal midkan hadda aanu haynay xarb ismaaciil alkirmani kitaabu sunna licabdillahi bni axmed kitaabu shariica lilaajuri alibana alkubra wasura libni bata kutubtaasoo dhan waxay ka hadlaan aلsunna اlictiqaadiya waad garateen baan u malayn kutubta magacaa iyo wata boorhkaa wata waa maxay waa aلsunna fii curfi almutaakhiriina min asxaabi اlxadiiث amaa ragga hore mutaqadimiintaha sunna waxay u yaqaanaan aلsunna aljaamica ictiqaadaadkii iyo aqwaashii iyo afcaashii camalkaada marka la fiiriyo waa inaad tahay nin xagga alla u go-ay oo ilaahay ka cabsanaya oo uunkiisa nabadgelinay oo rabbi ku xidhan oo u dhaqmahaya siday saxaabadu u dhaqmahayeen dibnahaada waxaa ka soo bixi hadal usduubaysan oo edabaysan oon xanaf iyo aan dahar lahayn oo shareecada aan ku habboon oo loogu meeshii loogu talagalay la marinayo ninkii mudnaa la odhanayo muxuu ahaaye kii in loo dabciyo la rabay loo dabcinayo kii la rabay in lagu qallafiyo ama lagu mudo lagu taago lagu taagayo siday saxaabadu ahaayeen weedhaado hadday noqoto dhaqankaadana uu noqdo waxay rumaysnaayeenna aad rumayso marka maxaa laga helay sunna alkaamila cilmigu uu iska naaqusaay way soo degto waxaa la yidhi sunnadu waxaa weeye asuna alictiqaadiya warkaas inuun barxanayn bay ila tahay sidaas waxaa u kala qaada u cadday ibnu taymiya fii kitaab alistiqaama mutaakhiriin min asxaabi alxadiidi wahayrihim sunna waxay u yaqaanaan baday ilaaqaan waagi dambe ictiqaadkii keliya wixii ku saabsan ibnu rajab baa caddeeyey labadii kitaabeen kuu soo sheegana ku caddeeyey labada arrimood in la tilmaamo waa muhiim ibnu rajab wuxuu leeyahay maxay mutaakhiriintu magacii hore wanaagsanaa ee guda ballaadhnaa afwan magacii waa sidiisii waxaa nuxurkii ballaadhnaa maxay u soo gaabiyeen oo gobol ka mida magacii oogu soo koobeen wuxuu ihi wainamaa khasuu hada اlcilma bismi الsunة لأnna khaطarahu caظiim wاlmukhaalifu fiihi calىa shafa halaka wuxuu ihi qismiga ictiqaadiga waa khatar buui waa ka daranya kuwa kale ninkii khilaafo caqiidadii nebi maxamed iyo saxaabada laga waayana naar qarkeed buu taagan yahay buui naar qarkeed inuu halaagsamo ayuu khatar u jira marka macnahaas waa intaa tacriif kale oo uu bixiyo ibn اlwasiir alyamani fii iihaar اlxaq calى اlkhalq oo ku sheego asagu wuxuu yidhi aلsunna waxaa weeye markaynu kala baxayno wuxuu yidhi waxaa weeye maa saxa واshtahara واstafaada fii caddi rasuuli الlah وaصxaabihi وataabicihi وbalagna mutawaatira أw mashhuura min غayri mucaaradaة walaa shubha mil اliimaani bاlأqdaari litawaaturi fi اlأkhbaari واlآahaar sidaasuu yidhi asagu wuxuu yidhi sunna waxaa weeye waa wixii ka asaxay maa saxa washtahara wastafaada fii cahdi rasuuli lahi sal wa asxaabihi wa taabiciihim waa dhaqankii diineed ee caan baxay xilligii nabigu uu noolaa iyo saxaabadiisii iyo taabiciintu ay joogeen dhaqankii diineed ee caan baxay ee baahay ee ummadda gaadhay kaas weeye sunnadu annagana soo gaara isagoo mutawaatir ama mashhuur ah mutawaatir iyo mashhuur waxaa lagu bartaa musطalaxa inaan wax ka akhrina waa laga yaabaa taasoo aysan jirin wax ka hor imanaya bushinaya iyo shubha ka hor imanaysa kaasaa la yidhahdaa buu ihi aلsunna wuxuu ka saarahayaa marka khabarulaaxaadkii qaybtiisii hariibkii ama casiiskii iyo sunnadii aan caan bixin iyo hawlahaaso dhan bu wuxuu ka saarahayaa sunnadii oo isagu waa istilaax gooni isagu ah oo uu sheegtay intaasii marka aan ku daayo maxaa inoo soo hadhay ahlu sunna marka yaa la yidhaahdaa ahlu sunna waxaa la yidhaahdaa haddaynu u jeedno ahlu sunnaha kaamiliinta ah. waad garanaysaan haddaynu u jeedno ahlu sunnaha naaqisiinta ana waad garanaysaan ma tahay mise ninka dhaqankiisu iyo qowlkiisu iyo caqiidadiisu ay ku beeganto waafaqdo tii nebi maxamed waxaan leenahay waa ahlu sunna kaamil ah ninkii dhaqankii nabiga aan lagu haynin waa sida loo badan yahay qawlkii iyo aqwaashii suuban iyo saxaabo qaabkay u dhaqmi jireen ama u agaasimi jireen aan u agaasimaynin laakiin aaminsan caqiide ahaan waxay aaminsanaayeen hal dhinac buu ka fiican yahay labana waa ka aafaysan yahay ma tahay mise ma ah waa ta u badan waxaad arkaysaa nin kutub alcaqaa'id oo dhanba bartay yaqaana oo haddaad maanta tidhahda madhabka ahlusunna sharax fi alcaqaa'id labadaa qowl abuur ka sii daya ilaa caawo dhan bu wadi karaa dhaqankiisuna caamay baa dhaama dhaqankiisu xishoodkiisu sarigashadiisu naxariistiisa islaamnimadkiisa danqashadiisa caamadaa kuu dhaanta waxaabaad mooday aabbihii awgibaad inaad u dishayba firfirka uu kicin iyo idhahu taagi iyo afalmarjacnimada ka muuqata waaba kataar lakad ah miskiinkii maala iyo dhurbaaxu ku dhaafahaya ama wuu derderba isagoo taagana yaada ku haya aafadu marka xagee ka timid caqiidadu ba garbaabahay ku duwi lahayd boo dhan baynu ka reebnay waxaad ka tagtay wixii loogu talagalay inay suugayso aiid caqiide marka qalafsan oo qoryo taagtaagan ah oo koronkor iyo mxuu ahaay garow meel un lagugu shubay ah baa un baad galamta ku hayd wixii la socday diintu raacisee nabigu la raaciyeyna waad ka reebtay marka in wanaag badan kaa yimaada xagga dhaqanka iyo usluubka iyo sulukiyaadka lagaba sugi maayo xerta mayd arag markay fiiq minhaajka inta axkaamta bas akhristaan oon aadaab iyo akhlaaq iyo zuhdiyaad iyo raqaa'iq iyo suluk midna aan loogu darin xaamiga miskiinka iyo midka iska suufiga dariiqiga ah ama saalimo wewatay raamaysnaabaa dhaama xagga naxariista iyo dhaqanka meerar badan kii axkaanleyda ah yajuusu wayaxrumu waqiila wa fii qowlin mooyeene wax naxariis laba muusan arag asagoo dhan marka waa ingegan yahayba warkaa waad garateen baan u malay tii oo kale hadda haysata qolyahan salafiyada sheegta ama ahlu sunnaha sheegta dhaqankooda dib u fiira haddaad moodaysa inaan ku xadgudbayo aanu soo noqdo ahlusunna waagi dambe laftirkoodu laba qaab baa loo ilaaqa ahlusunna lafdiga ahlusunna laba koor baa la tuuraa mid walbana macno gooni aan looga jeedaa markii la kala baxbaxay oo ummaddu awaaiftu ay muslimiintu dawaa'if noqdeen oo firaq noqdeen oo la iskala guray oo innagun baa isreebayne ahlusunna mar waxaa la yidhaahdaa waxa aan ka ahayn raafidada afarta imaam abubakar iyo cumar iyo cuثmaan iyo cali afarta khulafaa raashiduun loo yaqaan afartaa ninka aaminsan inay a'imo yihiin a'immatu huda wa khayr ay yihiin lagu dayanhayo oo ammaanay ilaahayna ammaanay muslimiintuna ay caleema saarteen ninkii intaa aaminsan maxaa la yidhahdaa waa min ahli الsunna waa musطalax wey halku dheg baxay weeyo dadkaa lagu magacaabo ilaahay baa yidhina kuma nabi maxamed baa yidhina kuma lihi badan baa u bixiyey ilaaqa loo yaqaanaa ilaaq ulcaama caamadaa u taqaana waa halkudhegay la baxeen caamadu ma suni baa tahy mise shiici baa tahay buu kudhe caamay wuxuu jeedaa sayidina abubakar iyo cumar iyo cuثmaan ma jecesho agtaada awliya ilaahay ma mise waxay ka ahaayeen jawara xukumka xoog qaata haddaad intaba madaxa saarato sunni baa tahay haddii kale raafida baa tahay geesa waaweyn marka musطalaxaas iyo halkudhagaa waxaa la baxay caamadaa bixisay ama caamadaa taqaana wa hada iطlaaq اlcaama buu yihi shekh ibnu taymiya raxmat اllahi tacala alayh fi kitaab minhaaj sunna minhaaj الsunna wuxuu ku yidhaha isilaaxaasi waa isilaax اlcaama isilaaxa khaaska ee ahlu sunno loo isticmaalo waa mid loo yaqaano ahlu sunna almax baa la yidhahdaa ahlu sunna alcaama haddaad maqasho waa maxay man yuhbitu khilaafaة اlkhulafaaءi الraashidiin biajmacihim waa maxay ahlu sunna wey marka raafido iyo in yaroo khawaarij ah khawaarijda dha xataa ma ahee ayaa khadkaa ka baxaysa inti kale o dhan waxay noo yihiin baska waxaan saaraynaa ahlu sunnaan saaraynaa kaana waa kii guud ee caamadu iyo culummaduba ay idlaaqi jireen ka culummadu ay yaqaanaan ee ahlu sunna almaxda la yidhaahdo ibnu taymiya isagu wuxuu ka cabiray wuxuu idhi waa man yuhbitu الصifaat lilahi subxaanaه wa tacaala wayaquulu alqur'aanu kalaam اllahi hayru makhluuq wa ana allaha yuraa fi اlآakhirة wayuhbit اlqadar wغayri dalika min اlusuuli اlmacruufaةi cinda ahli اlxadiiثi wالsunna waa cibaaradii sidaasay ahayd ama wax u dhow minhaaj sunna ka fiiriye hadalka saasuu ku sheegaa ahlusunna almaxda waxaa loo yaqaanaa buu hi waa dadka sugaya sifaadka ilaahay tilmaamaha ilaahay uu sheegtay kitaabkiisa uu ku sheegay sunnada nebi moxamed sal lla ly slam dadka u ilaahay een dafirin ama aan leexinin ama aan qalloocinin ee qumaatu u la yidhaahdaa xaggana yidhaahda qur waa kalaam ilaahay waana hayru makhluuq aba ilaahay aakhara in la arki doono muminiintu arki doonaan sugaya qadarka iyo qadaha ilaahay iyo usuusha waaweyn ee diinteenna ka mida asxaabuulxadiid ay ku caddeeyeen kutubtooda dadka intaa aaminsan maxaa la yidhahdaa waa ahlu sunna almaxda marka ahlu sunna bilmacna alkhaas iyo ahlu sunna bilmacna alcaam ma kala baxay mise weli waa isku murgisan yahay uu kala baxay ila tahay aلsuنة kaamila iyo aلsuنة naaqisana way soo kala baxdaan u malay kitaabku labada arimood maadaama aلsuنة magaca u xambaarsan ya in laga hadlo muhiim bay noqotay waxaa inoo dhiman madhab الslف haddii slafkii iyo saxaabadii iyo taabiciintii iyo raggii raacay atbaacu taabiciin laga hadlayo hawshuna hawl caqiida ay tahay madhab الslف maxaa lagu sugaa wadaadda aanu qaraab jiray oon soo maray sideetamaadkii nineteen eigii wixii ka dambeeyey ahlusunna waljamaaca ay sheegtaan haddaad la murantana torri bay ku gelinayaan kuwo kaloo ka dambeeyey ahlusunna ay sheegtaan idinku ahlusunna aad sheegataan nin walba ahlusunnan hay buu leeya lasku waa laisku ogolaan layahay nin walba wuxuu rabaa inuu magacan asagu gashado ninkii kalena u diido wixii oo dhan baan ti caydhi ah ka dhigu wuxuu wuxuu leey meeshan aniga mooye kale ma qaado marka ahlusunno madhabkooda maxaa lagu gartaa maxaa lagu sugaa wixii adugu aad diinka ilaahay ka fahanta haddaad sheegato cidna kuguma haysato hadduu qalloocan yahayna waa lagula dagaalami waa lagugu radin hadduu quman yahayna hadde khayr allah ku sii laakiin waa adugu xugum aad la ku ijtihaaday oo adiga ku gooni ah laakiin ta laga hadla waa maxay markee goormaa la odhan karaa waxan waa madhabu ahli الsunna waاljamaaca kani waa madhabkii salafka saalixa ah sidan salafkaa qaba yaaban citaalinoo meel kor aan usii qaadine imaamu shaafici maalik ibn anas axmed ibn maxamed ibn xambal الshaybani nucmaan ibn haabit abu xaniifa alfarisi iyo maxamed idriis oo dee abu cabdilaahi shaafici raggaa aimada afarta ah saddexna abu cabdilaahi baa la yidhahda wadaadna abu xaniifa la yidhahdaa maalig waa abu cabdulaahi axmedna waa abu cabdulaahi shaaficina waa abu cabdilaah marka saddexdaa wadaad iyo wadaadkaa ka horeeya afartooduba markaad leedahay madhabkan waa madhabka abi xaniife kanna waa kii maalig midkan saddexaadna waa kii shaafici ka afraadna waa kii axmed maxaa lagu sugaa waa in la helo a'immadaasoo kutubtooda iyo fataawidoodii iyo rasaa'ilkoodii ku caddeeyey shaygaa loo tirinayo ma tahay mise ma ama la helo ardadii wax ka warisay ee iyaga la saaxiibtay oo ka warinhaya arrintaa ayada xaggana aan isku khilaafsanayn haddii laakiin adugu aad tiraada madhab shaafici baan akhriyey kutubtiiso waxaan ka fahmay sidaa inuu qabo taa waa fahamkaadi fahamkaada weeye shaafici baa sidan yidhi baan rabnaa abu xaniifaa sidan yidhi maxaa lagu sugaa in laga helo wadaadkii kutubtiisi iyo turaadkiisi laga helo lagu kalsoonaa ama ardadiisii ay u tiiriyaan ma dariiq kale aynu furan nafs alqadiya wey madhab salaf waxaa lagu sugaa laba ariiq keliya ariiq saddexaadna ma jiro dad baa laakiin sheegta waa khata haddaadan taa iska ogaanin weliga un iska xabeeban hadda ka hor waan idinka sheekeeyey wadaad hadda maraykanka jiro sheekh cabdirasaaq ay saaxiiba yihiin halkan resiiskan ahaan jiray hadda waxba sheegima ninku saaxiibaanu ahaan jiray aan bal macrifadii hore iyo cahdadii hore aan u daayay yaa wuxuu bilaabay wadaadahan aad jadiida u taqaanaa inuu ku biiro markaasu wuxuu igu wareeriyey ahlu sunna waxa way khilaafsan yihiin ahlu sunna sida ma qabaan waxa wadaan waa bidco naftu ii keena meel la waaba kaga soo kaaji waaye war waxaar waxaad yeelaysaa bal ahlu sunnaha madhabkooda waxa lagu sugo keen anugu waagan kutubta ibnu taymiye mutaalacayn jiray baan ku arkay qaabka uu sheekhu leeyahay waa loo sugaa madhabka ahlusunna waagi dambena inay tahayba madhab guud oo nin walba wax loo tiirinayo qaabka wax lagu sugaa un sidaa ma tahay mise maaha markaad rabto aniga hadda inaad madhab ii tirto aw xasaan baa qaba aad leedahay waa inaad ka hesho waxaan aan qoray ama aan ku hadlay ama aan alifay ama aan muxuu ahaayey ku darooriyoma in warkaa laga helo haddii laga waayo xerti igu xidhnaydeen saaxiibbada ahayn waa inay soo tabiyaan haddii midna soo ti midna u dafiro waxay noqonaysaa waa riwaaya laga wariyey midna way anfiday wadaadna wuxuu ihi aw xasaan sidaa ma dhihin wadaadna wuxuu wuu yidhi khilaafkaa la soo gorin saasuu qabaabaa la waqiila lah bay noqonaysa warku soo sidaa ma aha madhab baa lagu soo xataa ma aha hawl u gooni ah bima yuhbatu madhabu salafi saalix besa ma ahee waa qaacida khusaysa fii ihbaati jamiic اlmadaahib wadaadki waxaan idhi balkeen wixii madhab salaf lagu sugi lahaa mudduu maqnaa sanad muddo ku dhow markuu iga maqnaa bay igu soo noqday wuxuu idhi ma haye ii sheeg maxaa la sugi maha inaan kuu sheego inaan kuu sheego mid loo fadhiya ma aha leanna waxaan tuhmahayey waa mucaanid intuu qaato yuu haddana uusan u hoggaansamaynin leanno nin isagu xor oo madax bannaan ma ahayni wadaad xidhka oogu jira oon oga haddana magaciis sheegi mahaye ayuu ka soo dabqaadanaya hadduu intuu kaa kula noqdo u dha waba kama jiraan ayan ku wareerin wadaadkan waalan haddana bartin bu ka mis maxaa dhi kuu sheegi ma orad iska tag sanad kadib buu dhoofay maraykanku tegey ku kaloon saaxiibbaahin baa ka daba tagoo dhoofay kiibu intuu tegey wuxuu wadaadka waagii su-aashaas i weydiiye waanan garan waaye bal intaad ku noqoto ood la hadasho kasoo ka soo qaad meeshu uu ku arkay madhab salaf waxa lagu sugo ninkaa dambe uu soo dirtay waasitada ah rag badan baa hadda fadhiya garan baan u malay anuu xataa kanada tegay laba goor bay soo waxaasagay niman saaxiibadoo dhe hawshaa sheeg ma la sugi maayaan ku <laughs> ad garteen baan u malay warkaa miyaad fahanteen koo iyo toban sano kadib baan u sheegay waa dhow inaad xusuutaanba mooyeen ma dheereen baan u malay goormay ahayd ku ka muxaadaradii aan ku difaacaynay shaekhulislaam ibnu taymiya ibn اlqayim iyo aima dacwa najdiya iyo mslamiin aan ku qabanay alintisaar lilamati اlabraar waa aniga idinku sharxay ma usuusataan wadaadkii markii warkii dambe loo sheegay sideedaba u qaatay waagaa muusan qaateen sideedaba u qaatay maraajicdana waan siiyey idan haddii in rabbi ku anficiyo in kale isagay u taallaa ninka la ohan jiray eh, yunis bn abdlacla almisri yaa shaafici markuu ka soo tegey xijaajna soo maray ciraaqna mara waa kii masar ku dambeeyey masar markuu tegey reer masar maalikiyay ahaayeen niman fiqi iyo baxi iyo xadiidba sheegtay ahaayeen ninka xadiidka sheegtayn waxay ku tunsanaan jireen inuusan faqih ahayn shaafici markuu yimid ya isu sheegeen waxay dhaheen waxaa yimid masar soo galay wadaad xadiid sheegan haye aynu xujayno aana ka farxaanayna keena su-aalahay soo daariyeenoo googa xagalla oo wada halxidhaalo ah oo wada imtixaanoo jalfis ah bay shaafici fooda u geliyey su-aaluhu u gartay inay daacadnimo islaamnimo ku jirto uga jawaabay abu thawr ee cafan yuusuf bin abdilla aya nin la socday baa su-aalo ku saabsan mantiq iyo cilmulkalaam iyo caqiidadoo culus bay weydiiyeen wuxuu hi idiin sheegi horda iska taga noga jawaabayna maya bu baxigiisi keliya cashirihiisi buu iska watay waagi dambe waxay soo fadhiisteen cashirkii nimanka wuxuu arkaa arda ahaan wax u qaadanaya uu u yeedha maalinka kaalaya buui su-aashii maalinka u soo celiya tii bay sii daayeen uu u dhigdhigay inta iyagu ogaayeenna inba ugu daray saasaa looga jawaaba oo saanay noqotaa oo kanay noqotaa annagu intaana dhaqan intana ku darsada buui xidhan maalinka hore maxaad noogu sheegi weyday wuxuu idhi maalinka hore mutacanitiin baad ahaydeen haddana daalibu cilmin baad tihiin cilmi doon khayrdoon aad u muuqataan hadda laakiin maalinkaas googa xaggan le adu maxaa taqaana ani may taqaanaa bay ahayd ani may taqaanaa waxba kuma socdo wuxuu haddii daacadnimo laiskugu sheega daawow keenaa laakiin hadday tahay laisxujeeyo sanka foodda ha laisu geliyo dhib badan baa ka yimaado almuhim madhab salaf laba qodob baa lagu sugaa qodobka koobaad waa tii aan kuu sheegay waa in binaqli aqwaalihim min kutubihim aqwaalu salaf waxay qabeen in laga soo guuriyo kutubtay alifeen kutubtay ka tageen ama caqiidaa ama fiqhiyaad ah ay ku qoreen waa in la helo qodobka labaad waa in uu soo guuriyo inay sidaa qabaan salafku man huwa khabiiru biaqwaalihim caalim muطalicah oo khabiir biaxwaali اsalaf wa aqwaalihim wa caqaa'idihim waa inuu soo guuro uu yidhaahdo sidani waa madhabkii salafu saalix inaan ka helno kutubtoodii waxaan ku qoran yahay loo tiirinayo iyo in uu soo guri imaam muطalica oo khabiirun biawaalihim wa aqwaalihim xaggana uusan jirin mukhaalif taa dambe ku dari mukhaalif waa inuusan jirin hadduu wadaad yidhaahdo khabiir biaqwaali salaf ah yaqaana sidan salafkaa qaba nina uu yidhahdo ma qaba ma qabaane sidanay qabaan waxaad leedahay waa dhihi mayse slafka saalix baa sidan qaba waxaad dhihi waxaa ka soo guuriyey fulaan fulaanna waa diiday sida loo soo guuriyey axaadiistu ma arag hebel baa saxaabiga kanabiga ka wariyey hebelle wuxuu yidhi nabigu sidaa ma samaynin nabigu gacmuhu kor u qaada meeshaa saxaabina ooma qaadin saasay ku soconaysa labadaas dariiqaa lagu soo guuriyaa dariiqo saddexaad oy mutakalimiin isticmaalaan madhabu salafna ay ku kharibeen ibnu taymiyana uu ka digay ayaa jirta waa maxay ihbaatu madhab الsalaf bixasab اlfahm aayadda anaa sidaa ka fahmay xadiidka sidaasaan ka fahmay sidaa aan ka fahmayna kollay salafku khilaafi maayaan haddaba waa madhab salaf bal ingeegsaarkaa arag ingeegsaar aayad buu deliishan wax buu ka fahmay xadiid buu deliishan wax buu ka fahmay wuu isku qaban wuxuu dhihi xaq weeye sawaab weeye xaqanna salaf kollay way arkeen walaa yaquuluuna ila alxaq fahuwa madhab salaf waa maxuu arkaas waa ihbaatu madhab الsalafi calىa xasbi اlfahmi waxaad fahantay adugu baad u saartay salaf الsaalix waa khaطأ waana iftira calayhim waana waxa adduunka lagu kharibo waxa adduunka lagu kharibo wey wax kaloo meesha yaalla ma arkaysi qolyahan hadda ishaystee ku haya salafo cilmiyaa nahay iyo salafo jihaadiyaa nahay iyo jadiidiyaa nahay iyo islaax baa nahay iyo isoo afgan ictisaam baa nahay iyo kulli jihaadi waxay isku hayaan badankii wuxuu u badan yahay ariiqan saddexaad ee aafaysan ariiqan saddexaad ee aafaysan ee mutakalimiin ay ku kharibeen madhab salaf ku kharibeen midkaas u badan yahay haddii kale madhabu salafka manquulka kutubbu ku yaalla ijmaacaad baana lagu soo guuriyaa wax muran galaba ma aha waxaad kaleed isku haysaan baa ijtihaadaad idinku aad wadataan ama isku baabiya ama roob ha idinku dua ama ku abaaraysta hawshaa waan hadda kor in soo guuriyey majmuucu sheekhu kaga hadlaa ariiqada hawsha ayadaa bayaan talbiis aljahmina wuu kaga hadlaa kutubta aqwaal aima iyo madaahib almujtahidiin maxaa lagu sugaa kutub gooni a ah laga qoray ka akhriya xataa usuulka markaad maraysaan kitaabulijtihaad furuuciisa masaa'il ka midoo lagaga hadlo wey marka labadaa ariiq wixii imaamku ka sugan ima bifatwaahu aw bikutubihi iyo riwaayatan ilaa aakhirihi iyo in nin mualicoo caalima oo khabiir biaqwaali asalaf uu soo guuriyo walam yukhaalaf xaggana aan la khilaafin labadaa ariiqaa saxa wii kalena waa waa aa wixii kalena waa khata aada la iskaga ilaaliyo in yar marka waxaan akrinaynaa caqiidada inoo soo socota wuxuu ibnuاlqayim ka yidhi ibnuqayim markuu caqiidada o dhan soo guuriyey wuxuu ku khatimo uu yidhi bilowgeedu wuxuu yihi waqad dakarna fii awali اkitaab waa kitaabkii xad alarwaax jumlaةa maqaalaati ahli الsunaةi wاlxadiiث اlatي أجmacuu عalayha kama xakaahu الأشcariyu canهum wanaxnu naxkii إجmaacahum kama xakaahu xarbun muxuu ku yidhi wanaxnu naxkii إجmaacahum kama xakaahu xarbun صaaxibu الإimaami أحmed canhum bilafdihi fii masaa'ilihi الmashhuura waa muqadimadii caqiidadii xarbi buu sii daay uu soo guuriyey markuu dhammeeyey wuxuu daba dhigay xarbun haada صaaxibu أحmeda وإسxaaq وله عنهma مسائل جليلة وأخذ عن سعيد بن منصور وعبد الله بن زبير الحميدي وهذه الطبقة وقد حكى هذه المذاهب عنهم واتفاقهم عليها ومن تأمل المنقول عن هؤلاء وأضعاف أضعافهم من أئمة السنة والحديث وجده مطابقا لما نقله حرب شهاadة iبن qayم ka timid maa baعdaha شhahaadة wuxuu hi xarbi ijmaacu ahli sunna uu soo guuriyey cala hadi alcaqiida ninkii dabagala buu ihi xaraf xaraf u qaada caqiida uu soo guuriyey xarb ismaaciil kadibna kutub slf oo la laabta wuxuu helhayaa muطaabiqan limaa naqalahu xarb hadalkaas aad u qiimo badan weeye xad arwaxa ee daabacay daar calfaad mujaladka ah mujaladka labaad sideed boqol labaatan iyo lix buu caqidada ka bilaabay iyo taskiyadeeda wuxuuna ku dhammeeyey sideed boqol afartan iyo saddex waa laga fiirin karaa marka waxay la tahay hadda waaba la aadaamay Eh, intaana aan ku daaya arartaa habeen dambana in sha allahu tacaala aynu soo noqonno xashirkii iyo bilowgiisa in sha allahu tacaala wallahu aclam wasalam alaykum raxmat ullah barakaatu